bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu lilahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وsaxbihi wslm aجmaciin ama bacd waxaan soo haynay kitaabkii riyaad الصاalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin lilimaami الnawowiyi raximah اllahu tacaala qala alimaamu الnawowiyu raximah اllah baabu اlcafwi wاlإcraadi can اljaahiliin baabu lcafwi cafiskiiba u baab yahay iyo walicraadi ka jeesasho can iljaahiliina laga jeesto dadka jaahiliinta oo falalka xun ku dhaco in laga jeesto oo aan lala wadwadin iyo cafis ayuu u baab yahay fadliga kusoo arooray caddayntooda qaala allaahu tacaala alla waxa uu yidhi khud qaado alcafwa cafiska qaado wamur far bilcurfi macruufka far wa acrid ka jeeso can iljaahiliina <clears throat> jaahiliinta ka jeeso wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi fasfax dhaaf asafxa dhaafitaan aljamiila wanaagsan wa qaala tacaala alla waxau yidhi walyacfuuha cafiyeen walyasfaxuuha dhaafeen alaa tuxibuuna miyaydnan jeclaanaynin an yakfira allaahu lakum alla inuu idin dhaafo aayadduna marka sidaad ogsoontihiin abubakar ay kusoo degtay misdax ibnu athaatha oo isaga uu nafaqay jiray oo gurigiisa markaa joogi jiray waa tii uu galay ama uu ka qeyb galay dadkii markaa ifkiga yacnii ku dhacay oo ka mid ahaa dad wanaagsan iyo dad yacnii qasad xunba labadaba waa isugu jireen dadkii ifkiga ku dhacay misdax nin beder xaadiray buu ahaa haddana laakiinse ifkigaas ayuu wax kaga dhacay iyo hadalladaas marka caaisha i laga sheeg sheegay qasadkiisuna hadda isagu yacni qasad xumo iyo uma aynan geynin sida cabdullaahi ibnu ubay oo kale ma uunan ahayn markii marka walidaalika nebi waa jihadlay misdax iyo raggii kale sidaasoo kale ahaa cabdullaahi ibnu ubayna ma waxba lama yeelin isaga maxaa yeele munaafiq xuduud waxba uma tarayso xuduudda mu'min unbay daahirinaysaa sidaa daraaddeed marka ayaa abuubakar markuu ogaaday ayuu nafaqadii ka goostay mar haddii gabadhiisi yacni uu sidaa ay ka gaarta uu ka gaaray arrintaas markaasaa ilaahay aayaddan uu soo dejiyey walaa ya'tali ululfadli minkum wasaacati an yu'tuu ulilqurbaa walmasaakiina walmuhaajiriina fii sabiili illahi walyacfuu walyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum marka waa usoo celiyey nafaqadiisi iyo wixiisiina wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi walcaafiina dadka mutaqiinta waxaa weeyaan kuwa cafiyo can innaasi dadka kuwa cafiyo weeyaan wallahu allana yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina muxsiniinta ayuu jecel yahay wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi walaman sabra walaman axadkii sabara sabro wagafara dhaafo ina daalika kaagaasi la min casmi al arrimaha kuwooda loo qasda ayuu ka mid yahay wal-aayaatu aayaadka oo filbaabi baabkan kusoo arooray ama ku sugan kahiiratun kuwa badan weeyaan macluumatun la yaqaan wa can caaishata radia allahu canha annaha qaalat waxa ay tiri linabiyi ay ku tiri sala allahu calayh waalihi wasalama hal ataa calayka ma ku soo maray yowmun maalin kaana maalinkaas oo kaana ahaaday huwa isagu yacnii maalinka ashadda min yowmi uxudin ka darnaan badan maalintii uxud qaala waxa uu yidhi laqad laqiitu waxaan la kulmay min qowmiki tolkaa aan kaga kala kulmay xaggooda wa kaana ashadda maa laqiitu waxa aan la kulmay ka ugu daran waxa uu ah minhum iyaga xaggooda aan kala kulmay yowma alcaqaba maalintaas id caradtu nafsii kolkaan nafteyda u bandhigay cala bni cabdi yaaliil markaan nafteyda u bandhigay ibni cabdi cabdiyaaliil ibni kulaal falam yujibnii ima ajiibin ilaa maa aradtu wixii aan doonay igama aynan yeelin oo ima aynan ajiibin marka waxa uu leeyahay eh, nimankan marka thaqiif ayay ahaayeen reer thaqiifay ahaayeen markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam qabaa-ilkuu isku bandhigi jiray markii hore eh, qabaa'ilka ayuu isku bandhigi jiray rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam oo wuxuu dhihi jiray yaa yacni man yu-wiinii yaa idumaayo oo meesha uu degan yahay igeynaayo xataa uballiqa kalaama rabbii rabbigay hadalkiisa si aan dadka u gaarsiiyo fa inna qurayshan qad manacuunii an uballiqa kalaama rabbii quraysh waa iga manciyeenoo waa ii diideen hadalka rabbigay inaan dadka u gudbiyo hadalkii ilaahay qur-aankii yacni inaan dadka u gudbiyo qorayshi waa ii diidaye yaa mee yaa deegaankiisa igeynayoon diintii ka faafiyaa qabaa-ilku marka dhowr nooc bay ahaayeen kuwana waxay dhihi jireen annaga ayaa ku dumayna oo ku geynayna deegaankeena laakiin haddii aad guulaysato maxaan annaga helaynayo mulkiga iyo boqortooyada waxba naga siinay bay dhihi jireen nebigu marka mulki iyo kulamo uunan gorgortami jirin wuxuu dhihi jiray waxaan rabaa haddii aada yacnii dacwada aada igala ila garab gashaan oo deegaankiina aan ku faafiyo oy diintu faafto janno ayaa leedihiin u dhihi jiray wax adduunye ah ma u sheeg sheegi jirin rasuulka caleyhi salaatu wasalaam marka qofka dacwada inay caddahaa fiican marka horeba macaalimteedu inay caddahay oo inaan yacnii ulajeedo yar ama yacni ugaarsi lagu ugaarsado adduunye iyo mulki iyo wax lagu gaaro inaynan noqonin oo ay iska noqoto yacni wax daacad laga yahayo ilaahay subxaanahu watacaala run loogu sheegayo markii dambe ilaahay dee fadligaas wuxuu u qadaray oo qaatay ansaar ayaa qaateen ows iyo khasraj baa qaateen marka ows iyo khasraj ayaa nebiga dumay oo madiino geeyey oo xif ilaaliyey wixii ay ilmahooda iyo naagahooda ka xifdiyaan ka xifdiyey rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam dee ilaahay marka ammaanna qur aanka ilaahay waa ku ammaanay ansaar aakhirana ilaahay subxaanahu watacaala fadli iyo janno iyo khayr ayuu ku jazeeyey ilaahay subxaanahu watacaala marka waxa uu yidhi qoladaasaan marka u tegay falam yujibnii ninkaa ima ajiibin oo ima yeelin ilaa maa aradtu wixii aan doonay fandalaqtu waan tegay buu yidhi wa ana aniga oo mahmuumun yacnii aada u murugeysan calaa wajhii horteyda ayaan iskaga socday horteydaan u socday falam astafiq ma aanan soo miirsanin oo ma aanan soo baraarugin ilaa walxaal ana aniga oo biqarni thacaalib meeshaas anoo jooga ma ahani qarnu thacaalib waa meesha reer najdi ay kasoo xarmadaan weeyaan marka ma aanan soo miirsanin ilaa aniga oo qarnu thacaalib meesha layidhaha jooga mooyaane farafactu rafactu ra-sii madaxaygan kor u qaaday fa idaa ana waaba aniga oo bisaxaabatin daruur yacnii hoosteed ah qad adallatnii daruurtaas oo qad adallatnii iharisay oo hoos camal ii noqotay fa nadartu waan eegay fa idaa fiihaa dhexdeeda waxaa a jibriilu calayhi salaam malakul jibriil ayaa dhexdeeda ah fanaadaanii waa ii dhawaaqay faqaala waxa uu yidhi ina allaha tacaala alle qad samica wou maqlay qowla qowmika hadalka yacni qoomkaaga hadalka ay ku yidhaahdeen laka adiga ay ku yidhaahdeen ilaahay waa maqlay iyo wamaa radduu calayka waxa ay kugu jawaabeen qad samica qowla qowmika laka iyo wamaa radduu calayka iyo waxay kugu radiyeen ilaahay waa maqlay labadaba waqad bacatha allaahu ilaahay wuxuu soo diray ilayka adiga uu kuu soo diray malaka aljibaali xaggaaga wuxuu usoo diray buuraha malaga loo xil saaray lita'murahu si aa u amarto bimaa shi'ta waxaa adiga doonto aada ugu amarto fiihim iyaga sha'nigooda yacni fanaadaanii waxaa ii dhawaaqay malakuljibaali buuraha malaggii loo xil saaray fa sallama calaya waa i salaamay huma qaala waxa uu yidhi marka waxaa laga qaadanayaa malaa-igta inay muhiimaad kala duwan ay hayaan qaarkood buuraha ilaahay uxil saaray qaar roobka qaar waxyiga sida jibriil oo kale qaar naarta iyo yacni maamulkeeda qaar jannada iyo waxa yacni maamulkeeda waxaasoo dhan huma qaala waxa uu yidhi waa islaamay buu yidhi huma qaala waxauu yidhi yaa muxamedu muxamedow ina allaha alle qad samica waa maqlay qowla qowmika qoomkaa hadalkooda laka adig ay ku yiraahdeen wa ana aniguna malakuljibaali baan ahay buuraha malagooda waqad bacahanii rabbii rabbigay ayaa isoo diray ilayka adiga ayuu ii kaa soo diray lita'muranii si aa ii amarto biamrika amarkaaga famaa shita famaa shi'ta waxaa markaa aada doonto adiga inaad yacnii i amarto in shi'ta haddii aada doonto adbaqtu calayhim waan ku daboolayaa al akhshabayni labada buurood baan ku daboolayaa iyaga dhan oon ku masaxayaa ayb in shi'ta haddaad doonto adbaqtu calayhim waxaan ku daboolayaa korkooda eh, yacni aan iskugu dhex qabanayaa oon ku daboolayaa dushooda al akhshabayni labada buurood al akhshabaan waa laba jabalo waaweyn ibnu xajar wuxuu leeyahay jabalu abi qubays iyo waxaa weeyaan iyo iyo iyo jabal kale ayuu ku sheegay nacam qubay-qucaan ayuu ahaa ka kale labadaas buurood oo macruuf maka ka ah ayaan iskugu soo dhex keenayaa markaasaan ku baabi-inayaa haddii aad doonto faqaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebigu waxa uu yidhi bal e eh, inaad sidaa yeeshay iskaba daaya yeelin arjuu waxaan rajaynayaa an yukhrija allaahu ilaahay inuu kasoo bixiyo min aslaabihim dhabarkooda dhabaradooda inuu ilaahay kasoo bixiyo man yacbudu llaaha dad ilaahay caabudo waxdow keligii caabudo laa yushriku bihi shay-an oon ilaahay cidna la wadaajinin cibaadada muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saareen waxaa laga qaadanayaa dadkii nebiga aadka u dhibay ee qoomkiisa ahaa inuu nebiga u turay oo u naxariistay marka u dulqaad iyo uu ka muujiyey jahligoodana uu iskaga jeestay cafisna ugu daray maxaa yeelay nebiga mid naftiisa u aaraya ma ahayn dadka hidaayadooda unbaa aada iyo aad yacni muhiim u ahayd siduu ilaahay yidhi in taxris calaa hudaahum fa ina allaha laa yahdii man yudil nebigu aada ugu dadaali jiray hanuunka dadka ilaa naftiisaba inay baxdaba oo ku sigtaba ka murugidda oo ka murgaayo darteed lacallaka baaqicun nafsaka anlaa yakunuu mu'miniin waxaad ku dhowdahay yacni naftaada inaadba halaagto oo ay baxdo yacni inaysan mu'miniin ahayn darteed ciilka iyo sida aad uga xumaanayso waxaa ku dhowdahayba naftaadii inaad siibto ood bixisaba ama aada halaagtaba marka taasoo dhan marka nebiga daacadnimadiisa iyo waxay tusaysaa iyo cafwigiisa iyo dulqaadkiisa muttafaqun caleyhi alakhshabaan rajadii nebigana ilaahay waa u yeelay oo dadkaas dad badan baa kasoo baxay reer thaqiifna ummad badan baa kasoo baxday mugiirata bnu shucba iyo rag fara badan oo saxaabadii kamida ah kasoo baxeen curwa odaygoodii laftirkiisii waa islaamay curwat bnu mascuud athaqafi reer qurayshna sidoo kale iyaguna dad badan baa islaamkii dadka yacni aada ugu gargaarayba intiisa badanba ayagay noqdeen oo xataa abuu sufyaan oo oday u ahaayo aada ula dagaali jiray islaamka markii dambe waa tii uu soo islaamay cikrimata bin abi jahl kadalika marka waa ilaahay nebiga rajadiisii waa yeel waa u yeelay oo kuma uunan hoojinin ilaahay subxaanahu watacaala marka qofka eh, ah daaciga laftirkiisa ee dadka qofka daaciga ama culummada ah nebiga unbaa dhaxal dhaxalkiisii uu hayaa oo nebigu siduu yidhi ina alculamaaa warahatu alanbiyaa ayaguna waxaa laga rabaa inta dadaalkooda inay la imaadaan taas oo kale oo aynan ka rajo dhigin dadka yacni eh, khayrka in laga rajeeyo aan laga rajo dhigin al akshabaani aljabalani weeyaan labada buurood almuxiitaani ee ku hareereysan bimakata mako waa jabal abi qubays iyo iyo qucayqucaan wal akshabu al akshab huwa aljabal alghaliid waa buurta adag weeyaan wa canhaa qaalat maa daraba rasuulullaahi sala allahu calayh waalihi wasalama caaisho waxay tihi nebiga ma garaacin shay-an wax qadu weligii biyadihi gacantiisa kuma garaacin gacantiisa nebiga waxba kuma garaacin walaa mra'atan haweeney ma garaacin walaa khaadiman nin u shaqeeyana ma garaacin ilaa an yujaahida inuu jihaadayo mooyaane fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa inuu ku jihaadayo mooyaane marka dabciga nebiga sala allahu alay wali slam dabci aada u kala qeybsan buu ahaa oo yacni ifraad iyo tafriid midna aan lahayn yacni dilka meesha uu ku fiican yahay ayuu ayuu yacnii cid kaga badnayd ama kaga karti badnayd ma jirin cafiska booskiisana cid kaga badnayd ma jirin rasuulka sala allahu alayh waali wasalam marka diinta dadka ka dhigaaya yacni keliya intay ka qaataan nebiga qeybta oo tasaamuxa iyo keliya qeybta ah diintii nebiga in qeybtaas laga qaato maanta dhan intaas lagu muxaadareeyo un oo qeybtii nebiga caleyhi salaatu wasalaam acdaa'da diinta iyo dadka diinta yacni dhibaayo iyo yacni sida iyo dadka isaga laftirkiisa iyo diintiisa cadowga ku ah suu iskaga celi jiray aan diintaba ka annama inaynan ka mid ahayn ka dhigaayo ma fiicna marka nebiga dadka diinkiisa iyo acdaa'da ku ah ee la dagaalamayo nebiga caleyhi salaatu wasalaam geesiyu ahaa waana iska dhici jiray dhinaca kalena yacni tasaamuxana booskiisa nebiga caleyhi salaatu wasalaam uu dhigi jiray marka tasaamux keligiisna yacni ma ahan intiqaamna nebiga ma ahayn shaqadiisa iyo dabcigiisa intiqaam aargoosi keliya un uma soconin rasuulka sala allahu alayh waalihi wasalama marka waxa ay tiri wamaa niila minhu shay-un qadu wamaa niila lama gaarin minhu isaga xaggiisa shay-un shay lagama gaarin qadu weligiis fayantaqima markaa ou aargoosto min saaxibihi qofkii wax ka gaaray yacni nebiga wax lama yeelin weligiis oo markaa uu aargoosto oo qofkii waxyeelay oo ka aargoosto ma jiri jirin taasna wamaa niila lama gaarin minhu nabiga xaggiisa shay-un wax laguma gaarin qadu weligiis hadda ka hor yacni fayantaqima markaa uu aargoosto min saaxibihi ou ka aargoosto qofkii yacni gaaray ou ka aargoosto markaas ilaa an yuntahaka in la qararinayo oo la dilaacinayo ama lagu xadgudbayo mooyaane shay-un wax oo min maxaarimillahi ilaahay maxaarimtiisa ka mid a fayantaqimu tacaalaa ilaahay buu u aaraayay markaas yacnii wax isaga ku saabsan nebiga uma aargoosa jirin laakiinse haddii maxaayani waxyaabaha ilaahay xarimay waxyaabaha ilaahay xarimay haddii ay tahay yacnii <coughs> waxyaabaha ilaahay xarimay haddii lagu dhaco oo la fududaysto nabiga caleyhi salaatu wasalaam waa ilaahay buu u aarayay markaas ya fayantaqimu lilahi tacaala fayantaqimu tacaala ay lilah waa iska rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey marka intihaak haddii xurumaadka alla lagu sameeya waa qiiroo jiray rasuulka sal ll ly slam oo qiiro ayuu u saaxiib ahaa ilaahay buuna u qiiroo jiray dartiis haddii marka booskii qiirada laga rabay haddii ay iska gashay yacni tasaamux iska beenbeeno haddii uu galo khalad weeyaan maahan hadyigii rasuulka caleyhi salaatu wassalaam haddii ilaahay xurumaadkiisii la dilaacinayo lagu xadgudbaayo qofka xataa haddounan awoodin inuu wax ka dhaho waa inuu qalbiga aad uga nacaa nacam laakiin qalbigiina hadda waxyaabahan hadda yacni dacwaadkan hadda socdo ee tasaamuxa iyo ku dhisan xataa qalbiga inaa inaan yacni waxba laga eh, karhin ayaa ku jirto marka xadiidka rasuulkana waxaa weeyaan man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi fain lam yastadc fabilisaanihi fain lam yastadic fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan wacan anasin radia allahu canhu qaal kuntu waxaan ahaa amshii inaan soconayo maca rasuulillaahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka maciisa wa calayhi burdun wa calayhi nabiga waxaa markaa uu watay burdun go- ayuu watay najraaniyun najraan meesha la yidhaha loo nisbeeyey najraan waa un hadda yacni sacuudiga qaybo un ka mid a ah dhankaas yeman xigta wa wa calayhi burdun uu wato najraaniyun loo nisbeeyey lxaashiyati oo yacni daraftiisu ay adag tahay fa adrakahu acraabiyun nin reebaadiye ayaa soo haleelay oo soo gaaray fajabadahu waa jiiday biridaa'ihi go-iisuu ku jiiday jabdatan halmar jiidis ayuu ku jiiday shadiidatan oo aad u daran fa nadartu waan eegay buu yidhi ilaa safxati rasuuli ilaa safxati caatiqi nabiyi sala allahu caleyh waali wasalama nebiga garabkiisa dhinaciisa dhanka yacni weliba luqunta xigto waxa ayaan arkay ayaan fiiriyey buu yidhi waqad aharad walxaal iyada oo qad aharad ay saamaysay bihaa iyada xaashiyatu ridaa'i go-i daraftiisii ay saamaysay min shiddati jabdatihi min ajli min shiddati jabdatihi jiidista oo jiiday darnaanteeda darteed yacnii maro kakan ayuu wato darafteedu ay adag tahay markaasuu nebiga ku jiiday nin ree baadiya marka sidaasoo maradii hal mar buu nebiga saa ugu jiiday meeshaas marka ah luqunta geeskeeda ayaa marka ilaa garabkii ayaa maradii jiididii uu ku jiiday ay saameysay oo raad ay u yeeshay uma qaala markaasu wuxuu yidhi ninkii reebaadiyaha ayaa maxamedu maxamedow mur lii ii amar min maalillaahi ilaahay maalkiisa alladii kaasoo cindaka agtaada ahaaday maalka alle eed haysatay rasuulka ilahi waxaa iga sii buu yidhi falta maxamedow waxa iga sii buu yidhi weliba saas u cabiriyaa maxamed buu yidhi nacam failtafata ilayhi waa milicsaday rasuulullahi sal ll ly slam rasuulkaa ninkii milicsaday fadaxika nebiga waa qoslay huma amara lahu wuxuu u amray bicataa-in siismo nacam waxba u amray marka hala siiya ayuu yihi nacam waxaa laga qaadanaa dulqaadka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam reebaadiyaha iyagoo sidaa ugu jiidaya marada haddana inuu yacni oo u dulqaada jiray oo uunan aada ula sii hala xiro ama yacni saas hala yeelay iyo inuunan dhehaynin rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam bal yacnii qosol ayuu waxaa xadiidkan bukhaari dhowr meeloodoo kusoo saaray kitaabuladab waa lagu soo saaray marka kitaabuladab ladab uu kusoo saaray kitaabulibaas waa ku keenay marka weliba yacnii eh, qofku inuu qof dhibaayo inuu yacnii hadduu ku qoslo oo isagoo yacnii u dul qaadanayo haddana aan lasii eh, aan dhibkiisa aan kaga aargoosanaynin inay yacni dabci fiican ay tahay mutafaqun calayhi iyo reebaadiyaha siday u qallafsan yihiin oo aynan xataa cilmiyaridaana keenayso rasuulkii inuunan yaa maxamed inuu ugu dhawaaqo marada inuu ku jiido maalkeen inuu yiraahdo waxaasoo dhan waxaa weeyaan waa waxaa keenaya yani e, cilmi darada keenaysa iyo wacdigii oo aysan ka agdhoweyn mar walba nacam wacdigii iyo diintii iyo oo aynan mar walba ka agdhoweyn laakiin qofku waxaa laga yaabaa markuu magaalo joogo mar walba inuu qalbigiisa iska jilicsan yahay wacdigii iyo waxyaabahaas ayb inkastoo iska nisbi tahay oo dhici karta meelaha qaarkood baadiyaha in aada diinta ay uga nooshahay oo dacwadu ay ka socoto amaba amaba yacni cilmigu uu aada uga nool yahay magaalooyinka qaarna ay iska yacni waxay yihiin xaalkooda ilaahay ogyahay muhiimka un waxaa weeyaan qofku inta uu wacdiga ka warqabo wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaal kaanii anduru ilaa rasuulillaahi sala allahu caleyh waali wasalama waxaad moodaa inaan nabiga eegayo sala allahu caleyh waali wasalama yaxkii isaga oo ka sheekaynayo nebiya nebi xaal uu ka sheekaynayo min alambiyaai ambiyada ka mida salawaatullaahi wasalaamuhu calayhim darabahu ay garaaceen qowmuhu tolkiis ay garaaceen fa admowhu ay ka dhiigeeyeen oy dhiig ka keeneen wahuwa isaguna yamsaxu uu masaxayo addama dhiigga can wajhihi wejigiisa uu ka masaxayo wayaquulu ou dhahaya allaahuma ikfir liqowmii fa inahum laa yaclamuun allaahuma ya allaahu allow ikfir liqowmii qowmkayga u dhaaf u dhaaf macnaheeda waxay tahay ciqaabta ha usoo dedejini nacam oo arrintan cuquubadeeda ha u keenin oo ha usoo dedejini nacam fa inahum iyagu laa yaclamuuna waxba ma oga yacni gaalnimada ka dhaaf hadda ma aha yacni maxaa yeele gaalnimada lama dhaa ilaahay haddii gaalnimada lagu dhinto ma deynayo shirkiga ma loo deynayo hadday ku dhintaan yacni marka allaahuma akfir liqowmii waxay tahay un waxaan ay samaynayaan cuquubada ka imaanaysa ma ogee ilaahu ha ciqaabin oo iska daa nacam oo waqti sii mutafaqun caleyhi nabiga laftirkiisa waa u dhacday tanoo kale nacam oo qoomkiisii waa ka dhiigeeyeen oo waa tii dagaalkii uxud nabiga caleyhi salaatu wasalaam iligana laga riday laguna dhuftay ayna daqreen weliba ay daqreen taa marka nabiga sala allahu caleyhi waaalihi wasalama isagana waa u dhacday nebi ambiyada ilaahay kamidana sida adda xadiidka oo tilmaamayaan way u dhacday marka ambiyadu de dhibka dhibka ambiyada ilaahay waa mudanayeen walidaalika rasuulka sala allahu alayh waali wasalam markii la dhibay ee uu yidhi ninkii dulkhuwaysare la dhihi jiray cadaalad samey nebigaa wax qeybqeybiyey markaasu wuxuu yihi cadaalad samey fa inaka lam tacdil cadaalad ma aadan samaynin buu yihi ama ina hadihi qismatun maa cudila fiiha wuxuu yihi waxaan waa qeyb aan cadaalad loo samaynin markaasuu nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh waali wasalama eh, ilaahayna ma eh, ayamanuni ayamanuni allah ilaahay ma i aaminayaayo waxyigii miyuu igu aaminayaa iyo kalaamkiisa eh, bani aadamkan iyo dadkaanna marka ma myani aamini maayaan miya marka ilaahay baa nebiga aaminay sala allahu alayh waali wasalam waxyigiisa ku aaminay marka dadkan dhulka jooga marka waa gardarro un waxa ay nabiga sala allahu alayh waali wasalama qismadiisa iyo qeybtiisa ay wax uga sheegaan markaasu wuxuu yidhi yarxamu yarxamullaahu akhii muusa walaalkay muuse allah u naxariisto inahu qad uudiya akhara min haada fa sabar intaan ka badan ayaa la dhibay waa sabray nabiyullaahi muuse caleyhi isalaatu wassalaam marka ambiyada ilaahay ku tusaale qaadan jiray eh, ambiyadana guud ahaan waa la dhibi jiray sida sunnada ilaahayna ay tahay caaqibada dambena ilaahay ayagoo sii jiray markii nebiga eh, ay ka dhiigeeyeen eh, dagaalkii uxud waxaa soo aroortay inuu yidhi aada macnaha uu yidhi kayfa yuflixu qowmun shajuu nebiyahum say u liibaanayaan qolo nebigoodii daqray qolo nebigoodii daqartay sideebay u liibaanayaan markaasuu rasuulka sala la markaas ilaahay waxau soo dejiyey qowluhu tacaala laysa laka min alamri shay-un aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fa inahum daalimuun adiga arrinkan oo liibaanta ku saabsan shuqulka yacni arrinkaaga ma ahan shaqadaadana ma ahan ayaa layidhi laysa laka min alamri shay arrinta waxaa ku leedahay ma laha oo dadka aayatiinkooda dambe iyo kii janno gelaayo iyo midka naar gelaayo midka la hanuuninaayo midka gaalnimo ku dhimanaayo waxaas adiga shaqadaada ma ahanaa la yidhi ilaahay hadduu doono waa ka toobad aqbalaa hadduu doono ilaahay waa halaajinaya ilaahay unbaa taas ay u taallaa nacam marka mustaqbalka dadka iyo liibaantooda iyo laguma dhiirado mana la xukumo qofkaani ilaahay baa mustaqbalkiisa haayo inuu iska fiicnaadaaba dhici karto wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama qaal rasuulku waxa uu yihi layse shadiidu midka xooga badan ma aha layse shadiidu yani shadiidka midka xooga badan ma aha bisurca ay aladii yusaaricu nnaas midka yacni dadka legda ma aha ninka xooga badan midka dadka dhulka dhiga ma aha mar walba inama ashadiidu midka shadiidka ee xooga badan alladii waa midka yamliku nafsahu naftiisa celinaayo oo naftiisa hanan karo cinda algadabi carada agteeda nacam kolka uu yacni caroodo midka naftiisa celin karo kaasaa shadiid ah nacam bani aadamka yacni xooga ninka xooga badan ee iska adag waa ninkaas uu leeyahay nabiga sala allahu aleyh waalihi wasalam naam muttafaqun calayhi baabu ixtimaali aladaa dhibka u dulqaadashadiisa fadliga kusoo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay dhibkii in loo dulqaato qaala allahu tacaala waalkaadimiina algayda waalcaafiina can innaas wallahu yuxibu almuxsiniin soo marnay waqaala tacaala walaman sabra wagafara ina dalika lamin cazmi alumuur fi lbaabi waxaa ku sugan alxaadiidu saabiqatu axaadiidtii hormartay fi lbaabi qablahu kusoo hormartay wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rajulan qaala yaa rasuula allah ninbaa wuxuu yihi rasuulka ilaahayow ina lii qaraabatan qaraabo ayaan leeyahay asiluhum waan xiriirinayaa wayaqdacuunii wayaqdacuunii way igoynayaan ayaguna wa uxsinu ilayhim waan u ixsaan falayaa wayusii-uuna ilaya ayaguna waa ixumaynayaan wa axlumu canhum waan u dulqaataa xaggooda wayajhaluuna calaya way igu edab daroodaan yacnii way igu gardaroonayan ayaguna jahli hadda maahan kii yacni cilmi yani cilmi aanta hadda waa gardarada jahli baa la yihaha cilmi la-aanayna ka dhalataa dabcan fa qaala waxa uu yidhi lain kunta haddii aad tahay kamaa qulta sida aad tidhi fa kaannamaa waaba adiga oo tusifuhum tusifuhum inaad hambisiinayso almalla raran yacni nacam yani waxaad moodaa haddii sida aad u sheegtay ay tahay fa kaannamaa waaba adiga oo tusifuhum yacni afka ugu guraayo oo hambisiinaayo almalla almalla waxaa weeyaan waa yacni raranka ama bacaadka kulul amase yacni dambaska kulul yacni kuleyl kale ayaa marka waxaa weya ayaa la yiraahdaa nacam marka haddaad adiga sidaad sheegaysid ay tahay waxaad lamid tahay qof raran afka ugu guraayo kale nacam iyaga unbaa dhib qaba waayo nacam amaa adiga sow walaa yazaalu macaka ka zuuli maayo adiga inuu kula jiro min allaahi tacaala alle xaggiisa dhahiirun mid kuu kaalmeeyo caleyhim iyaga kaaga kaalmeeyo maa intii dumta yacni muddata dawaamika inta aad tahay calaa dalika xaalkaas xaalkaa korkiisa aad tahay rawaahu muslim waqad sabaqa sharxuhu fii baabi silati alarxaam ayuu noogu soo hormaray nacam marka qaraabada qofka ay xiriiriyo u ixsaan falo oo ayagun ay dhibayaan ay gooynayaanay yacni ku gardaroonayaan qofkaas isaga ah waxaa weeyaan iyaga unbaa marka dhib ka mudanaya ninkan ee amaa asaga ilaahay ilaahay subxaanahu watacaala axad u gargaaro ayuu u sameeyaa iyaga uga gargaaro qaraabadana marka qofka isaga marka la xiriiriye keliya wax xiriiriye ma ahane sida xadiidka aan kusoo marnay waa qofka haddii isaga la xiriiriye wax xiriirin haddii la gooyo weli xiriirinaya saasuu yihi nabigu sal alla ly slam baabu lgadabi ida intuhikat xurumaatu sharci baabu lgadabi caradii in la caroodo fadliga ay leedahay caddayntiisiiba ubaab yahay idan tuhikad haddii la dilaaciyo lagu xadgudbo xurumaatu sharci sharciga waxyaabihiisa xurumaadka sharciga yacni sharciga waxyaabaha muxaramaadka uu ka dhigay ama yacnii waxyaabaha eh, sharciga shacaa'irta u ah oo lagu xadgudbo eh, marka lagu xadgudbo oo la caroodo walintisaari iyo u gargaarid lidiinillaahi ilaahay diinkiisa loo gargaaro fadliga ay leedahay ilaahay diinkiisa loo gargaaraa fadliga ee leeda qaala allaahu tacaala alla waxa uu yidhi waman yucadim xurumaati illaahi fahuwa khayrun lahu cinda rabbih waman axadkii yucadim weyneeyo xurumaati illaahi ilaahay muxaramaadkiisa xurumaadka ilaahay xurumaadku marka waxyaabaha ilaahay xarimay see lagu weyneyn in laga fogaado oon layskuguba dhowaaninba ila ilaahay xuduuddiisa ma ogtaha waa maxaarimtiisa haba u dhowaanin haddaadan u dhowaanin waa weyneysay xurumaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala ayb amase yacni waxyaabaha ilaahay xurmada u yeelayba nacam fa huwa kaasi yacni tacdiimkaasi khayrun weeyaan mid khayr badan lahu isaga u khayr badan cinda rabbihi rabbiga agtiisa wa qaala tacaala alla waxau yidhi in tansuru llaha haddaa alle u gargaartaan yacni in tansuruu diin allaahi ilaahay diinkiisa haddaa u gargaartaan yansurkum ilaahay idiin gargaariya idinka wayuthabbit ilaahay sugee aqdaamakum gomadihiina sugee wa fi lbaabi xadiidu caaishata asaabiq baabka waxaa ku sugan xadiidu caaisha xadiidkii caaisha asaabiqu ee soo hormaray fii baabi alcafwi kusoo hormaray oo yacni nebigu inuuna naftiisa u aari jirin laakiin haddii xurma xurumaadka ilaahay lagu xadgudbo inuu markaa wacan abi mascuudin cuqbata bni camrin albadriyi radia allahu canhu qaal abuu mascuudin albadri cuqbatu bnu camrin ayaa la yidhaahdaa bedri ayaa loo nisbeeyey waxaa la yidhaahdaa dagaalkii beder kama qeyb gelin oo isagu bedri ma ahan meeshaas beder dagaalkii beder meesha uu ka dhacay ayuu ku dhashay marka me goobtii unbaa loo nisbeeyey oo ku dhashay dagaalka uu ka dhacay asaga dagaalkii beder kama qeyb gelin saasay culimmadu intooda badan ay dhahaan laakiin imaamu albukhaari wuxuu isagu rajaxay amaba uu qabaaba isaga yacni in uu bederna ka qeyb galay oo dadka wuxuu kusoo daraa dagaalkii beder xaadiray ayuu kusoo daraa marka nisbadan albedriyi marka waxay noqonaysaa dagaalkii in loo nisbeynayo inuu xaadiray nacam de beder qofka xaadirana beder goob weynay ahayd waa laysu nisbey jiray nacam fulaan ninkaas hebel hebel beder uu xaadiray manaaqibtiisa aaday uga yani waxyaabaha lagu ammaanay kamid tahay radia allahu canhu qaal jaa rajulu ila nabiyi sala allahu alayh waali wasalam nin baa nebiga u yimid faqaala waxa uu yidhi innii anigu la ata'aharu waxaan ka soo daahayaa can salaati subxi salaada subax min ajli fulaanin hebel dartiis ayaan uga soo daahaa mimaa yudiilu binaa dheeraynta oo nagu dheeraynayo darteed nacam yani mimaa yudiilu min ajli itaalatihi binaa dheeraynta oo annaga nagu dheeraynayo darteed ayaan salaaddii uga soo daahaa famaa ra-aytu ma aanan arkin buu yihi saxaabiga annabiya sala allahu caleyh waali wasalam nebiga qadiba inuu carooday fii mawcidatin mawcido waano isagoo ku dhex carooday ma arkin qad weligey ashadda darnaan badan mimaa qadiba yowmaidin maalintaa yacnii carada uu carooday ka darnaan badan ma aanan arkin weligiis asagoo waano ama mawcido ku carooday sida uu maalinkaa u caroodo kale ma arag buu yihi maxalushaahidka marka meeshaan waay haddii yacnii lagu xadgudbo shay yacnii xurumaadka sharciga ka mida nebiga taasoo marka uu wuxuu u aada iyo aad marka uga qiiroo jiray arrintaas waana ka caroon jiray marka carada sidaas ah iyadu waa waa waa maxbuub waa wax lajela jecel yahay waay marba nebiga haddii uu sameynayo sala allahu aleyh waalihi wasalama sababkuna wax kale ma aani ninkan salaada keligiis markuu yahay hadduu doono ha iska dheeraysto laakiin marka uu yacni dheerayn xadka bixis a ah marka uu dheereeyo oo dadku salaada imaan waayaano ka tagaan dadkiibuu fidnaynayaa marka meeshaas dembi baa ka imaanaya iyo dhibaato marka taas waay nebigu wuxuu ka caroonaya sala allahu caleyhi waaalihi wasalam fa qaala waxa uu yidhi yaa ayuha nnaas dadow ina ina minkum waxaa idinka mida munafiriina kuwa dadka kala eriyo oo kala burinayo fa ayukum kiinii ama annaasa dadka u imaam noqdo falyuujiz ha soo gaabiyo salaada falyuujiz ha gaabiyo macnaha yacnii riwaayo kale falyatajawaz bay leedahay riwaayada bukhaari yacni salaada ha soo koobo isagoo arkaantii iyo shuruudii iyo wixii u dhamaystirayo tajawuskan marka salaadan lasoo gaabsanayo qiraa'ada yacnii lagu soo gaabsanayo alimaam ibnu اlqayim raximahullah wuxuu yidhaahdaa intii nebigu uu samey jiray oo salaadaha faradka uu ku tukan jiray ayaa tajawus ahba nacam maxaa yeelay nebigu inuu sidaan yiraahdo isaga ou khilaafo ma dhacaysa nacam walidaalika haddii tajawuska la yiraahdo dadka ha loo daayo yacnii iyaga rabitaankooda ha loo baneeyo oo ha loo daayo haddii la yiraahdo midna waxau rabaa salaada subax wax yar in lagu tukado midna waxau rabaa qur-aankiibuu jecel yaha laga yaabaa aada in loogu dheereeyo inuu iska rabo dadka yacni rabitaankooda lama qiyaasi karo raqbadooda oo xagga gaabinta iyo dheeraynta waxay ku xiran tahay marka salaadihii nebiga sala allahu caleyh waali wasalam marka nebiga waxaa ugu dheeraan badnaa salaadihiisa fajirka oo qiraa'ada ku dheeraan jiray ee waxauna u badnaa diwaal almufasal mufasalka jallaadka qamiiskan innaga u naqaano ee suuradihiisa dhaadheer ku akrin jiray yacni suuratu qaaf xujuuraad wadaariyaad oo kale yuu ku akrin jiray ragcadiiba nacam laga yaabo amase yacnii mararka qaarna wuu dhexdhexaysan jiray iyadoo salaadaas sidaas u dheer tahay haddii caarid uu yimaado caarid waxbaa soo dariyey salaada dhexdeeda oo mathalan qof baa mathalan caarid noocuu doonaba ha ahaado cunug ilmo yaryara mathalan meesha ku ooyey hooyadiis iyo yani ay usyacni salaad wax ka tukanayso kale dhib kalaaba dhacayba oo salaaddii in lasoo gaabiyo imaamku marka inuu dareensan yahay waxaasoo dhan haddii dhib caarid uu yimaado waa soo gaabi jira nabiga sal ly slam mar baa isagoo salaaddii tukanaya dheeraynaya salaadii salaaddii yani sida caadiga u wado ayaa yacni wuxuu maqlaa cunug yar ooyintiisoo kale ayuu maqlay salaaddii waa soo gaabsaday qul acuudu birabbi lfalaq iyo qul acuudu birabinaas buu ku tukaday marka imaamku dadkaasoo dhan oo imaam u yahay xadiid kalena nebiga sal ly slam wuxuu ah waqtadi biadcafihim dadka kooda ugu tabarta daran ku dayo nacam soo ma garanin marka taasoo dhan baa laga rabaa salaada subxa marka ugu dheer salaada subax marka culamadu waxay ku qiyaasaan yacni suuradaha ugu dhaadheer jalaadka qamiis meelahaas inuu ku tukado taasay ku qiyaasaan marka ama kor ha laga soo qabsado ama meel dhexe ama meel dambe baa laga qabsadee qiyaastu meelahaas oo kale nacam riwaayadka qaarkoodna suuratulxaaqa iyo wax lamid tilmaamaan ibnu xajar sida u fatxiga uu ku sheegayo waxaa iyadana sidoo kale salaada duhura kusoo xigto salaada duhur nabiga suuratu sajda qadra suurati sajda ayuu labada ragco hore ka dhigi jiray labada ragco hore aliflamim tanziil assajda oo kale labada ragco marka laysku daro aliflamim tanziil assajda oo kale ayuu ku tuka jiray salaada casirna salaada duhur nuskeed waay salaada casirna salaada duhur intii uu ku tukaday nuskeed yacni suuratu sajda nuskeed ayuu labada ragco kala qeydi jiray nacam salaada maqribkana wuxuu u badnaa yani qisaarka suuradaha gaagaaban waana dhacdaa kolalka qaar maqribka inuu dheerey jiray maruu caraaf ku tukaday rasuulka sala allahu alayh waali wasalam waduur maruu ku tukaday mar walmursalaad buu nabiga ku tujiyey salaad maqrib yacni taaratan oo taaratan laakiin aqlabka un inay noqoto suuradahaas qisaarkaas salaada cishahana nebiga wuxuu ku tukan jiray awsaat lmufasal mufasalka yacni suuradihiisa dhexdhexaadka ah cama iyo ilaa inta yacni waduxaa udhexayso ayuu cishahana ku tukan jira marka salaada nabiga haalib saasay ahayd haddii salaada sidaa ay noqoto oo dumaaniinadeeda iyo la ilaaliyo waa salaadii muctadilka taas waa ah marka naam laa yacni mid dheer mid gaaban yacni intaasaa udhexayso raqbada marka dadka kuma xirna sida nebiga u tukaday qiraa'adii nebiga haddii laysku la raaco waxaa weeyaan un waa haddii maslaxa iyo wax kale ay timaadana dee qadarkeeda waxaa iskale un hadda yacnii imaamka iyo dadka markaas de yacni qofka qaariga ama aclamka ee salaada tujinaya iskale wixii maslaxa salaada dhexdeeda uu ku qadaraayo iyo waxyaabihi waxyaabaha lamidka ah. waxaanao dhan waa iska mustaxabaad hadduu doonaa haduu ku tukado suuradda ugu gaaban salaadda waa ansaxaysaa iyada yani istixbaabka iyo baa laga hadlaya mutafaqun caleyhi xadiidka marka waxaa laga qaadanaya in mawcidada lagu caroon karo qofka marka uu wacdinayo mararka qaarkood soo caraysan inuu wacdi karo nacam oo aan la dhihin waa maxay ninkan wadaadku iska xanaaqsan nacam oo wacdinayo hadday maslaxa keenayso in la xanaaqi karo mawcidada lagu xanaaqi karo ayb bal nebiga markuu wacdinaayo yacni codkiisa kor u qaadi jira rasuulka sal alla ly salam kaanahu mundiru jeish nin ciidan u digaayo kale yaquulu sabaxakum wamasaakum dhahay nacam warcadow baa idinku galabaysta waa idinku waaberiisteen ka baxa saasoo kale nacam ayaa wacdigiisa lagu tilmaamay nabiga caleyhi isalaatu wasalaam ayb waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka shay wanaagsan qofkii inuu mararka qaar ay dhici karta inuu dadka ku kala eryahayo shaygiioo fiican haddana inay dhici karta inuu horseedi karo dadka inay ku kala eh, lagu kala eriyo ummaddii taasoo kale qofka inuu ka daayo qofka imaamka ama yacni ummadda u ah yacni markaas horjoogaha u ah inuu aada u ilaaliyo ummadda masaalixdooda naam wa can caaishata radia allahu canha aay ina minkum munafiriina fa ayukum kiino kiinii oo ama annaasa dadka tujiyo u imaam noqdo faliyuujiz ha kooba salaadaa soo gaabiyo fa ina min waraa'ihi gadaashiisa waxaa ah alkabiira mid weyn wasagiira mid yar wadalxaajati mid dan u saaxiiba oo salaaddii ay qabato inuu tukado dantiisa qabsada raba nacam muttafaqun calayhi amaa salaada sunnada ee salaatuleilka iyo kale afdalu salaati duulu lqunuudu yiri nabiga sal ly slam qofku markuu gurigiisa isaga tukanayo salaadaha sunanka iyo salaatuleilka oo kale waa dheeraysan karaa marka kullamaa uu dheereeyo fadli bay leedahay nacam walidalika nabiga salaatuleilka oo kale waxaa dhacday inuu baqaro ku furfurtay markuu dhameeyey suuratu suuratunisaa galay aali cimraan haddana galay yani waa taas waa salaatuleilkii waa nacam wacan caaishata radia allahu canha qaalat qadima rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nabigaa soo galay fii safarin buu ka soo galay safar waqad satartu walxaal qad satartu aan asturay sahwatan daah oo lii aniga ii sugan walxaal qad satartu aan asturay dheh sahwatan daash asahwa waxaa weya waa daashka ama deydka yacni guriga banaankiisa ama derbiga balbalada yarta ee laga samaysto nacam waqad satartu walxaal qad satartu aan asturay sahwatan daash lii aniga ii sugnaaday biqiraamin aan ku asturay daah aan ku asturay yacnii daashkiibay daah ku xirtay naam biqiraamin daah fiihi tamaathiilu daahaas oo fi yani fiihi dhexdiisa ay tahay ama korkiisu ay tahay tamaathiilu masawiro tamaathiiluna hadda suura loo jeedaa wailaa ilaa timthaalka khaas ahaan wuxuu ugu dhacaa taallada taallada dhagaxa yacnii la qorqoray ee taalladoo ku dhaca timthaal taalla la yiraha laakiin hadda taallo daah ma lagu samey karo dabcan ma ogtahay hadda marka waxaa loo jeedaa ay suuratan timthaalku hadda suuro waay macnihiisa ibnu xajar sida uu leeyahay masawir yacni masawir marka wax ruux leh oo ku sawiran yahay falamaa ra'aahu rasuulullahi rasuulka markau arkay sala allahu alayh waalihi wasalama hatakahu nebigu markau arkay daahaas sawiradu ay ku yaalaan hatakahu waa googooye wa talawana wajhu wejigiisa waa door waa midaboobay waa doorsoomay wa qaala waxau yidhi yaa caaishatu caaishay ashaddu nnaasi dad kuwa ugu darraan badan cadaaban xagga cadaabka cind allahi ilaahi agtiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha aladiina kuwa weeyaan yudaahuuna yacni shabahayaan bikhalqi illaahi ilaahay abuurkiisa ilaahay abuurkiisa kuwa isku daya oo shabaho yaa dadka ugu cadaab daran qiyaamaha muttafaqun calayhi asahwatu waxa uu yihi kasufati daashka oo kale weeyaan takuunu beyna yaday albeyt guriga hortiisa ahaanayso waalqiraamuna bikasri alqaafi sitrun waa yacni astur raqiiqun jilicsan waa daah waxaan inagu daaha u naqaan wahatakahuna afsada waa fasaadiyey waa suurata suuraddii masawirkii allatii fiihi ku sugnayd agogooya waa hal fasaadiyey meeshaan marka waxaa laga qaadanaa suurada taswiirtu inay xaaraam tahay taswiirtu bacdi alculamaa oo waxaa jira iyagu dhahaan musawirku haddii uu hoos leeyahay iyo haddii uunan hoos lahayn baa loo kala qaadayaa oo haddii uu hoos leeyahay waa xaaraam ile wuxuu noqonaya jismi moogta taagan taalada oo kale de hoos iyo waxbay sameynaya kuwaas waa xaaraam ay leeyihin amaa laakiin kuwa kale ee aan hooska sameyneynin harka aan sameyneynin xaaraam ma ah xadiidkan taas waa diidaya nacam maxaa yeelay eh, masawirkan daahu ku qornay daah daah waa maro masawir marka maro yacni sawir lagu qoray yacni hoos ma sameynayo jurmi ma leh nacam jurmi ma leh xadiidkan marka wuxuu daliil u yahay inaan sawirada loo kala qaadaynin wax hoos leh iyo waxaan hoos lahayn oo suuroo dhan inay marka xaaraam ay tahay nacam ayib waxaa kale culimmada riwaayaadka xadiidkan qaarkiis ay tilmaamayaan caaisha inay tiri waa googooyey maradii markaasaan eh, xadiid kalowba ama qiso kale waa googooyey markaasaan waxaan ku eh, barkimo iyaan ka dhigay marka barkimo iyo waxyaabahaas nacan yaan ka dhigay masaladaasna culamada marka waxay ka qaataan riwaayadaas xugun xugunkaas waxawey sawirka haddii haddii yacni aan derbi lagu dhejinin ama yacni aan muxtaram hadduusan ahayn sawirku ee bal uu yahay mumtahan wax lagu dul is istaagayo oo aan yacni haddii la ihaanaysanayo aan hadda muxtaram uunan ahayn ama lagu dul jiifo ama yacni meel xun la dhigo oo kale waxaan ujeedaa yacni meel xun uu yaallo kale ama loo yeelo dhib inuusan lahayn nacam mar haddaa muxtaramba hadduunan ahayn mar haddii waxay leeyihin marka isaga isagoo sidii ayaa loo jarjaray sawirkii leh markaasa waxaa laga dhigtay yacni barkimo iyo wax lamidaa laga dhigtay culamada qaarkoodna marka ama mumtahan ha ahaado ama muxtaram ha ahaado sawir waa xaaraam ilan kaasaana xoog badan dhinac kasta haddii loo qayb ilaa hal xaala ma ahane yacni haddii sawirka la gooyo madaxa laga gooyo wixii wax noolay ahayn madaxa laga jaray laakiin kaas dhib male asaga nacam ibnulcarabi iyo sida u baxsinayo xaafidkuna uu fatxiga ku ku tilmaamay u sheegay maxaa yeelay ilaahay subxaana watacaala dee suuro kamil oo abuuraa ma ahane qof madax go-an hadda yani marka kaas qof ma ahan hadda yani kaasoo kale dhib ma laha haddii madax laga gooyo mathalan masawirka waxbaa lagu baranaa oo kale madaxi baa laga jaray dhib male inta kale gacan keligeeda la sawiray dhibaato male waxaa kaloo iyadana yacni meesha ku jiro yacni geedaha yaryarkaa oo gabdhaha yaryar ay ku ciyaaraan ama lagu ciyaarsiiyo lucbadaha xaantooyga iyo haddii la yiraahdo dhib male isagana nacam oo axaadiis iyo waxbaa kusoo arooray soo ma garanin laakiin hal arrin waa in aada looga digtoonaado waxyaabahan hadda tooyga ah mafaasidiisu ayagu waa bateen dhaqanaa la socdo dhaqan tooygii waxaa weeyaan dhaqanaa la socdo waxaad arkaysaa yacni wax yar baa la qof bani aadan oo kaleo yaraa la sawiraa oo ilmaha ku dheeldheelaan markaasaa qaab yacni tin wada yacni si u kala xirxiiran iyo tin jaallo ah iyo oo yacni waxaan ay dhaqanka u ah gaaladoo kale ayaa lagu soo ah, sawirka laga soo dhigaa nacam dadkii marka iyo ilmihii waxaa u fududaanayo ay la korayaan dhaqankaas oo kale marka wuxuu haddii dhaqan ounan xambaarsanayn dhaqan gaala hadduunan xambaarsanayn bimujaradi suura iyo masawir dembi ku noqon maayo hadday ilmaha ku dheeldheelayaan nacam soo ma garani yani hadda weliba waaba ka yani dareeno qaarkood yani waxaad arkaysa waddamada islaamka waxaa ku arkaya xataa qaar yacni de waxaan hadda sida wax yani aalaadka ama waxyaabaha sida loo dhaqdhaqaajiyo oo yani electrigan iyo korontadana aada yacni loogu tafanunay waxaa arkaya marka shaygan waa tooya lagu leeyahay waa gabar oo kale kasoo dhigayaan timihii jaalla iyo waxbay uga dhigayaan ama guduud iyo meelaha laga riixayaa marka ilmihii isu ruxaayo marka ilmihii isruxayo niikinaya marka ayaa meesha kasoo baxaya waxaasoo kale ma banaana kaasoo kale sababto ilmihii wax xunaa ay ku baranayaan dhaqan ay xambaarsan yihiin soo ma garan marka culamada waxyaabahaasoo kale haddii laga daayo sideeda u dhib uma laha wa canhaa ana qurayshan marka waxaa xadiidka laakiin hadda musanifka oo u keenay hadda suurada iyo waa usoo soo socdaa manhiyaadka kusoo deri doonaa laakiin hadda wuxuu u keenay waxa ay tahay Eh, nebigu inuu arrintaas uu ka carooday dembigaa markuu ku arkay ehelkiisa ama qoyskiisa waa ka dhiidhiyey rasuulka sal ly slam marka in qofku ou wixii xurumaad ilaahay marka uu arko inuu aada uga dhiidhiyo oo uu joojiyo isku dayo inuu reebo yaa laga rabaa wa canhaa ana qurayshan caaisha waxaa laga wariyey ana qurayshan quraysh ahamahum waxaa mashquuliyey sha'nu lmar'ati haweeneydii arrinkeedii almaksuumiyati maksuumiyadda ahayd haween yacni min bani makhsuum ahayd arrinkeedii ayaa aada u mashquuliyey quraysh allatii taas oo saraqad xadday haween waxay ahayd reer bani makhzuum ka dhalatay oo wax xadday riwaayadka qaar waxay leeyihiin xadideedan waxay ahayd kaanat tajxadu alcaariya caariyaday dii ay inkiri jirtay haweenka intay dahab ama wax kasoo caariyeysato ayay inkiri jirtay waxba kaama qaadin bay dhihi jirteen waa ku dafiri jirtay tuugadu marka saas waayay leeyihiin culamada qaarkood marka haddii saas la yiraahdo marka jaxdul caariya gacan waa loo goyi karaa marka nacam waana madhab alxanaabila nacam waxa uu yidhi marka faqaaluu waxay dhaheen man yukalimu fiiha rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam yaa nebiga kala hadlaayo shanigeeda faqaaluu waxay dhaheen man yajtari-u yaa ku dhiiran kara caleyhi nabiga korkiisa ilaa usaamatu bnu zayd mooyaane usaamatu bnu zayd unbaa nebiga ku dhiiran kara yaa hor istaagi kara rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam xibu rasuulillaahi nabiga kii ou jeclaa ahaa usaama nabigaa jeclaa caleyhi salaatu wasalaam usaamata bn zayd radi allahu canhu fakalamahu usaamatu usaamaa la hadlay nebigii arrintiibuu kala hadlay faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulku waxau yidhi atashfacu ma waxaad ka ergeynaysaa fii xaddin xad oo min xuduudillahi ilaahay xuduuddiisa ka mid a ah cuquubo ilaahay qadaray oo xuduudda alle miyaad ka ergeynaysaa buu yidhi usaamow huma qaama waa istaagay faktadaba waa qudbeeyey uma qaala waxa uu yidhi inamaa ahlaka man qablakum dadkii idinka horreeyey waxaa halaagay annahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen idaa saraqa fiihim ashariifu qofka shariifka ee qabiilka weyn ka dhashay haddii uu wax xado tarakuuhu way ka tegaayeen waidaa saraqa fiihim dhexdooda haddii uu ku xado addaciifu mid taag daran aqaamuu calayhi alxadda xadka ayay ka oogayeen waymullaahi dhaar alle eh yacni ilaahay baan ku dhaaranayaa low anna faatimata binta muxamedin faatimo bintu muxamed saraqad hadday xadi lahayd yacni waa low lowna de sida la ogyahay yacni waxaa weeyaan shayga haddii lagu xiro maaha inuu dhacay macnaheedu ma aha waa faatima yani inay waxxaday ma aha saas haddii yani low faatimo ay xadi lahayd waa xaday ma aha macnaheeda naam soo ma garan laqadactu yaddaha gacanteeda waa jari lahay buu buuri nabiga sala allahu alayh waali wasalam muttafaqun calayhi marka cid aan uga aabayeelayo maleh faatima hadday xadi lahayd waa jari lahay gacanteeda hadday wax xaddo muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa xadiidka soo saareen marka waxaa laga qaadanayaa nebigu inuu aada uga carooday arrintan maxaa yaele xuduudda waa xurumaadka ilaahay bay ka mid taha nacam xuduuddu marka waa laba qaabood inta aysan imaamka soo gaarin qofka waa iska cafi karaan maalan nin baa nin qadfay markhaatiyo u haystaa ninba wuxuu ku yidhi ama haweenba wuxuu ku yidhi zaani baa tahay nacam markhaati baa loo hayaa marka ninkii marka wuxuu xaq u leeyahay inuu iska war waa ku cafiyey or iska tag mar dambe ha u laaban inuu yidhaahdo haddii laakiin uu dacwo qaato ee markhaatiyaalkii ay furaan oo imaamka ay u tagto waa iska cafiye laga yeeli maayo markaas nacam mar hadday imaamka u tagto waxaa waajib ku ah imaamka inuu fuliyo cuquubadaas nacam nebigu xuduuddana aada ugu adadkaa sala allahu caleyh waali wasalama oo ma cafi jirin xuduud soo gaartay asaga ma cafi jirin marka dadka xuduudaha ilaahay ka ergeynaya ama yacni dulmiga dadka ku ku garab taagan oo ka shaqeynayo inay eh, oo ka shaqeynayo dhiigga dadka ama yacni inay raqiis ka dhigaan aad yacni waxaa aada uga caan baxa waxaas odayaalka nacam waxaa laga yaabaa yacni say u wadeen uwadeen uwadeen uwadeen d dhiiggii bani aadamka inay gaarsiiyeen wax boqol dollar ama ka yarba inay gaarsiiyeen qofkii bani aadamka a ah dhiiggii inay boqol gaarsiiyeen oo waxaas weliba ay isku sharciyeeyeen markii dambena de dilkii iyo dhibkii iyo rafaadkii inuu ummaddii ku batay ayaa dhacday oo iyaga laftirkooda uu soo gaaray marka ilaahay wa tacaala dabcan dhiigga iyo qisaasta arrimaha ku saabsan hadda dhinac marka laga fiiriyo xuduud hadda oo yacni ah, cafis waa leedahay iyada nacam xataa haddii imaamka loo geeyo cafis way leedahay qofkii dhiigga iska lahaa waa cafi karaa diyow qaadan karaa laakiin in sharciga loo maro waay nacam xikmadii diinta haddii laga tago ee qisaastii ilaahay dadka uu ku kala badbaadinaya haddii layska daayo oo midkaan wax dilay keliya un la yidhaha ninkan maan iska dili karnaa annaga boqolaal kalea la dilaa marka nacam marka ilaahay isagaa naga aqoon ay nooga yani xawaasheena naga og Eh, ila isagaana yidhi walakum fi lqisaasi xayaa ayb marka nebi maxalu shaahidka marka waxay tahay nebigu inuu aada u carooday sala allahu aleyh waali wasalam ou sidaana yidhi xuduudda marka nebigu iyo khulafaa uraashidiin uma kala aabayeeli jirin shariif iyo wadiic naam shariif iyo wadiic uma kala aabayeeli jirin laakiin markay khulafaa uraashidiin iyo eh, xiliyadii yacni saxaabadii markay tageen wakhtiyadii dambe khulafadii dambe waxaa ka dhici jiray jawr iyo wax lamida iyo haddana laakiin un haddii xuduuddii la oogaayo qadiyad ama laba ama saddex ama afar qalad haba ka dhaca eh waxay ka roontaha in iyadii dhanba layskaba daayaba nacam oo diintii ilaahayba xukunkeediiba laga tagaba nacam ayb taasaa marka daran iyado hadda midda lagu jiraana waa taas waay nacam in xuduudii ilaahay iyo diinkii alle subxaanahu watacaalaa si fiicanba looga yacnii la yiraahdo xuduuddii in aada loogala dagaalamay muslimiinta iyaguna iska qaateen ilaa ay mustaxiil iskaga dhowaanaysaa wacan anasin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi waaalihi wasalama ra'aa nukhaamatan nebigu wuxuu arkay xaako fi lqiblati qiblada qiblada eh, yani xaggeeda ah fashaqa daalika waa dhibay kaasi caleyhi nebiga ayuu dhibay xataa ru'ya ilaa laga arkay fii wejhi wejigiisa laga dareemay qibladii xaggeeda masaajidkii qibladii xaggiisa ayuu wuxuu ku arkay xaaka ku taal marka masaajidda xurumaadka ilaahay bay ka mid yihiin meelaha la xurmeeyo weeyaan marka nebigu waa u carooday sala allahu aleyh waali wasalam soo ma garan marka masaajidda de xurumaadka ilaahay waxyaabaha hadda aadka u badtay oo yacni oo technologiga casriga oo wataxta waxaa ka mid a ah, de masaajidiio ay kusoo dhacayaan mobailo qaab daran iyo ama heese iyo wax lamida ah ay kusoo dhacayaan masaajidda ilaahay aaday khatar u tahay nacam ayb xurumadii masaajidkii maxay tahay haddii yani waxyaabihii mismaaru shaydaan iyo iyo masaajidkii maxaa loo maxaa loo sameeyaa masaajidka maxaa loo dhisay waxaa loo dhisay ilaahay in lagu caabudo oo ilaahay looga eh, in qur-aan lagu akhristo ilaahay lagu xuso ilaahay lagu weyneeyo fii buyuutin adina allahu an turfaca wayudkara fiiha smuhu haddii marka mismaaru shaydaanka masaajidka dan uu soo galo xagee looga badbaadaa marka ayb marka waxa uu yidhi saasuu ku arkay faqaama waa istaagay fa waa xogay biyadihi gacantiisuu ku xogay gacantiisiibuu nebiga ku xogay shariifada ahayd fa qaala waxau yidhi ina axadakum midkiin idaa qaama haddii uu istaago fii salaatihi salaadiisa fa inahu yunaaji rabbahu rabbigii ayuu la faqayaa midkiin hadduu salaada isu taaga rabbigiisa ayuu la faqayaa nacam oo ula showrayaa ayuu la hadlaa wa ina rabbahu rabbigiina baynahu wa bayna alqibla isaga iyo qiblada dhexdooda ayuu ahaanayaa nacam ayuu ahaaday marka ilaahay sarreynta uu sarreeyo carshiga uu ka sarreeya iyo wa ina rabbahu baynahu wa bayna alqibla iska hor imaan maayaan maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala isagoo sarreeyo ayaa haddana addoonkiisa ilaahay oo maciisa ku ahaadaa oo naxariis ama ducadii ou ka aqbalaayo iyo waxyaabahaas oo dhan oo ugu ahaanaya culummadii marka asxaabta ee nebiga kasoo warisay xadiidkan iyo taabiciintii saxaabada ay waxbareen iyo taabicu taabiciin lama haayo wax ka fahmay xadiidkan ilaahay kor inuunan jirin gadaal dambe unbaa jahmiye ay timid iyo waman xada xadwahum min alashaacirati wagayrihim markaasay waxay yidhaahdeen xadiidkan wuxuu tilmaamayaa ilahay inuusan kor jirin haddii saas tahay hadda asxaabtii iyo taabiciinti iyo taabici taabiciin maxau uga qarsoomaa walidalika sharax fiican waxaa ka bixiyey ibnu rajab fatxulbaarigiisa ibnu rajab fatxulbaarigiisu sharax fiican uga bixiyey aqwaal salafkana ou keenay nacam wabilmunaasaba inaan lagu kadsoominaa fiican alxaafid ibnu xajar raximah llah fatxulbaariga xadiidkan marka uu sharxayo waxa uu leeyahay wafiihi raddun calaa man zacama ana allaha fawqa alcarshi saasoo kale xadiidkan wuxuu raddi ku yahay qofkii ku andacooday ilahay inuu kor jiro carshiga oo ka sareeda ilaahay andacoosho maba ahaba ilahay inuu kor jiro qur-aankay ka buuxdaa nacam soo ma garan oo axaadiis asxaabtii rasuulka ku qowshay nebiga hawaan weydiiyo ayna allah allahu fi samaa yani imaamu dahabi kitaabuu ka alifay alculuw lilcaliyi alcadiim aayaadka iyo axaadiidta kusoo aroortay iyo inta culimmadii salafka saxaabadii taabiciinta taabicu taabiciin say ugu ijmaaceen arrintaas oo mukhaalif ayna lahayn marka hadalka marka ibnu xajar waxaa ka hor imaanayo ama yacni lagu eh, lagu naqdinayaa a'imadii ka horreysay salafka warkooda a'imadii salafka hadalkooda lagu naqdinayaa lagu naqdinaa mana keenin imaam salafkii kamida oo saas yiri soo ma garanin marka annagana nabiguna wuxuu yihi khayru naasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum haddii fahamkaas oo saxiix yahay saxaabada iyo taabiciinta lagu arki lahaa soo ma garanin yani markaan leenahay sidaan maahan macnaheedu yani ibnu xajar waa dhacaysaa masaa-il qaar inuu ka waafaqay ashaacirada <coughs> laakiin isaga laftirkiisa meelow intoo usuuluddiin alifay kitaab caqiida uu alifay ee uu yidhi caqiidadeyda waa caqiida ashcariyana ma hayno ee saniiciisa fatxulbaariga qofkii kitaabu tawxiid sharxiisa uu saaray arkana wuxuu aada u fahmaa meelo badan inuu ashaacirada ku naqdinayo ama uu qowlkooda qowl ka duwan uu tilmaamayo marka waxaa un la dhihi karaa inuu waafaqay fii bacdi yacni amaakin inuu ku waafaqay meelaha qaarkood laakiin uunan tabani qawaaciddooda iyo usuushooda inuunan tabaninin nacam waana kala duwantaha taha qofka inuu mas'ale ku raaco iyo inuu usuushoodii intay usuushi ay degsadeen inuu wax ku dhiso maxaa yale usuusha ay degsadeen waxaa ku jirta iyaga ictiqaadka inaan kitaabka iyo sunnada laga qaadanin waxaas ma qaba ibnu xajar nacam soo ma garanin oo cilmigan cilmulkalaamka caqligaa laga qaadanaa bay kuleeyiin caqiidadii nacam esay ku dhacaysaa dahaaradiina sidaa u dahaaro qaadanaysa inaad kitaabka iyo sunnada ka qaadato alla oodan u jeedinna caqligaagaan caqligaygan aan ka barana inaad tiraahdeed wax suuragal a ah ma ahna haddii istbaabul eh, istinjaa haddaad axaadiistii nebiga u laabanayso baabka ilaahay ku saabsanna waa inaa u laabata ilaahay wa tacaala mana dhici karta ilaa nebigu inuu dadka baro sida xadiidkii salmaan alfarisi nin ahlu kitaabka ka mid ah wuxuu ku yidhi callamakum nabiyukum kula shayin xata alkhiraaa nebigiina wax kasta waa idin baray xataa sida musqusha loo galo markaasuu yidhi ajal ha uu yidhi waana baray nabigeena sala allahu aleyh wasalam ma dhici kartaa nebi maxamed sala lla ly slam inuu istijadi baro dadka ee uunan u sheegin sifaatka ilaahay subxaana wa tacaala xataa jahmi bnu safwaan ilaa uu ka yimaado oo sifaatka isaga ou qariro waxaasoo kale wax saxa ah ma aha nacam soo ma garan inuu istinjo baro ilaahayna uusa barin wax macquula ma aha nacam waa qof walbana waa ujeedaa taas oo kale calaa kullin markaan leenahay culammada saas meesha ayaan lagu kadsoomin maaha inaan culammadii ka cilmi badannahay maaha inaan nuqsaaminayno waa a'imadii yani cilmiga laga qaadanayay aad ugu khidmeeyey weliba cilmigan oo riwaayaad iyo yacni riwaayo iyo diraayoba kusoo jamciyey haddana laakiin khadaoodana ilaahay inuu ka dhaafaan ilaahay u weydiinaynaa mana uga dhigayna ceeb ugadhuga dhigi mayna iyo naqiisa walidalika ibnu taymiya kitaabka uu alifey la yidhaha rafcu lmalaam can ila'imati alaclaam wuxuu ku sheegay a'imadu haddii ay gafaan sida loola dhaqmaayo nacam qofka imaamkaa waxaa weeye waa gefi karaa waxaa dhici marka laakiin gefka uma qasdaayo isaga nacam aada geftid ma islaha waxaa dhacaysa marka in xadiid uunan soo gaarin waxaa dhici karta xadiid inuu mansuuq xadiid yani inuu u arka mansuuq inuu yahay xadiidkii intuu soo gaaro oo u arka inuu mansuuqi oo la nasakay waxaa dhici karta dalaaladiisa inuunan saa u fahmin sida uu yahay marka ixtimaalaadkaas baa jiro marka yacni hebelaa yiri duduub ku qaado oo yacni shayga aayaadka iyo axaadiista ada u jeedo maadaama hebel uu yihi duduub u qaado waxa uu yihina ma soconayso maxaa yeele kullun yukhdi wa yusiib qof walba waa gafaa waa asiibaa markaan imaamka imaamka tegayno qowlkiisana kuwa kaloo isaga lamida ama ka cilmi badan ama ka horreeyaan oon qowlkooda ku dhex jirnaa annaga ma ka dhex bixi karno qowlul a-ima nacam laakiin markaan qowl min cindinaa ka keensanno waa la dhihi karaa markaasoo kale soo ma garanin marka eh, sidoo kale wabilcagsina ma jirto oo yacni shay kasta oo yacni qof uu yiraahdo eh, xaqba ha ahaadee iskaga tag maadaama hebel uu yirina wax jira ma aha nacam marka arrimahaas marka waxaa weeyaan taa iyado meeshaas marka falaa yabzuqanna falaa yabzuqanna yaanu can dhuftufin axadikum midkiin qibala alqiblati qiblada xaggeedii ownan u candhuuf tufin walaakin can yasaarihi bidixdiisa ha u candhuuf tufo ow taxta qadamihi ama eh, bidixdiisa ow taxta qadamihi ama gumadiisa hoosteeda weliba yacnii cagtiisa bidixda ah uma akhada nebigu wuxuu qaatay darafa ridaa'ihi go-iisa kore daraftiisa ayuu soo qabtay fa basaqa fiihi waa ku candhuuf tufay dadkiiba waxbaraa rasuulka sal ll ly slam markuu sidaa yeelayo uma radda waa isku celceliyey bacdahu qaarkiis calaa bacdin wuu ku celiyey maradii darafteeda ku candhuuftufo isku celceliyey marka isku jijebiyey markaasuu wuxuu yidhi ow yafcalu haakada ama sidaan u yeelayaa ama sidaan ha sameeyo masaidka intuu ku hadlayla maradiisaas ha hadlaysta muttafaqun calayhi ama wixii meeshii kaloo gelayso walmru bilbusaaqi can yasaarihi aw taxta qadamihi buu yidhi amarka lays amray in bidix loo tufo ama lugaha hoostooda lagu tufo yani lugta bidix hoosteeda huwa fiimaa amarkaasi waxaa weeyaan ayuu leeyahy imaamu nawowi fiimaa idaa kaana haddii uu yahay qofka fii gayri lmasjidi masaajid haddaanu joogin waay a marka aadan masaajid ku tukanayno salaad aada tukanaysa laakiin markaas aadan masaajid ku jirin meel kale ku tukanayso candhuuf aa u baahato inaad iska tufto yaa sidaas yeeleysaa nacam ama bidixdaada ama lugtaada bidix hoosteeda marka wuxuu yidhi fa amaa fi lmasjidi laakiin masaajidka dhexdiisa falaa yabsuqu ma candhuuf tufaayo ilaa fii thawbihi maradiis unba ku candhuuf tufaa bes masaajidka haddaad joogtid maradaada ama saleeti iyo wax lamida un bes candhuuf masaajidka yani amarka xadiidkan maaha masaajidkan oo kale mathalan inaad candhuuf iskaga tufto dhanka bidix ma aha nacam sidaas uu leeyahay sababtoo ah xadiid kalaa jiro albusaaqu fi lmasjidi khadii'atun nabigu sal l slam masaajidka oo lagu candhuuf tufaa waa gef buu yidhi wa kafaaratuhu dafnuhaa kafaaradeeduna waxaa weeyaan dafnuhaa iyada duugideeda ilaa meesha laga duugo laga waxeeyo marka baxhi fiican ibnu xajara fatxulbaariga ka sameeyey aimada adu nawowi iyo qaadi ciyaad iyo laba siyo kale yar duwan bay u kala sheegeen laakiin adigu un waxaa weeyaan sidaan hadda un masaajid haddii meesha tahayna inaan markaa loo candhuuf tufin ilaa mara in lagu tufo maahan haddii meel kale ay tahayna markaas taxta can yasaarihi aw taxta qadamihi inuu yaalo baabu amri wulaati lumuuri birifqi biracaayaahum wanasiixatihim baabu amri wulaati lumuuri wulaatu wulaatulumuurkii dadkii madaxda ahaa amrid la amray caddaynteediibuu u baab yahay birifqi la amray dhimrin biracaayaahum shacabkooda ama dadka racyada mas-uulka ay ka yihiin ay u dhimriyaan wa nasiixatihim iyo u kheyr miiridooda in ay u kheyr miiraan washafaqati iyo dhimrin caleyhim iyaga ay u dhimiriyaan wanahyi iyo iska reebid can khishihim inay khiyaanaan layska reebo watashdiidi iyo adkeyn caleyhim iyaga lagu adkeeyey arrintaa wa ihmaali masaalixihim iyo watashdiidi cafan iyo watashdiidi ku ad adkaansho caleyhim shacabkooda ay ku ad adkaadaan wa ihmaali masaalixihim masaalixdooda moogaadaan yani ihmaaliyaan waalgaflati iyo iloobid canhum xaggooda ay yani iska iloobaanba ka dhoohanaadaan iyo can xawaaijihim iyo danahooda yacnii wulaatu lumuurka amrid la amray inay dadka racaayaadkooda u naxariistaan u dhimriyaan inay u naseexeeyaan inay iyo iska reebid ka reebid laga reebay inay khiyaanaan shacabkooda inay ku ad adkaadaan in masaalixda ay masaalixda shacabkooda inay ka tagaan oo iska ihmaaliyaan iyo danaha dadku ay leeyihiin inaysanba kaba warqabinba taa in laga reeba yani qaala allahu tacaala alla waxau yihi waqfid raarici janaaxaka garabkaaga liman u raarici itabacaka ku raacay oo min almu'miniina ah wa qaala tacaala alla waxau yihi in allaha alla ya'muru bilcadli cadaalad ayuu farayaa walixsaani buu farayaa wa iitaa'i dilqurbaa qaraabada ka u saaxiibka ah in la xiriirintiisa ama waxsiintiisau farayaa wayanhaa wuxuu reebayaa can ilfaxshaai fuxshiga waalmunkari munkarka waalbagyi gardarada yacidukum lacalakum tadakaruun ilaahay waa idin waaninayaa likay tadakaruu si aa u waansantaan wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaal samictu rasuul allahi sala allahu alayh waali wasalam aan maqlay yaquul isagoo leh kullukum dhammaantiin raacin ayaa tihiin mas-uul wa kullukum dhammaantiinna mas-uulun kula su-aalayo weeyaan mid kastoo idinka idinka mida can raciyatihi waxa mas-uulka uu ka yahay oo loo dhiibay alimaamu imaamka imaamka waxaa loo jeedaa ninka madaxda muslimiinta ah alimaamu imaamka raacin waa mas-uul wamas mas-uulun kula weydiinayana weeyaan can raciyatihi raciyadiisa warajulu ninkuna raacin weeyaan markaa nebigu marka si guuda u sheegay mas-uuliyadda haddana si khaasoo u sheegay say u kala muhiimsan yihiinna waa u kala hormariyey warajulu ninkuna raacin weeyaan mas-uul fii ahlihi ahelkiisa ayuu raaci ka yahay oo la raaciyey wa mas-uulun weeyaan kula weydiinaya can raciyatihi raciyadiisa walmar-atu haweentana raaciyatun weeyaan mid mas-uul ah fii beyti zawjihaa ninkeeda gurigiisa tu yacni raaciyadka ah weeyaan o mas-uulatun tu la su-aalaya weeyaan can raciyatihaa wixii markaa loo dhiibay iyadana qof aan mas-uul ahayn oo mas-uuliyad saarnayn ma jiro walqaadimu qaadimkuna raacin weeyaan ninka shaqaalaha ah fii maali sayidihi ninka sayidkiisa ah ayuu maalkiisa ayuu wuxuu ka yahay raaci wamas-uulun can raciyatihi kula weydiinayana wayaan wixii loo dhiibo wakullukum dhammaantiin raacin wamas-uulun can raciyatihi muttafaqun calayhi xadiidkan waa soo hormaray wacan abi yaclى macqil bni yasaarin radia allahu canhu qaal samictu rasuul allahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulkan maqlay yaquulu isagoo le maa min cabdin addoon ma jira yastarciihi illaahu ilaahay subxaanahu watacaala uu mas-uul uga dhigaayo raciyatan raciyo shacab ama dad yacni ou mas-uul addoon ou alla yacni mas-uul uga dhigo ma jiro yamuutu dhimanayo yowma yamuutu maalinta uu dhimanayo walxaal huwa isaga oo khaashun yacni khiyaanay mid khiyaanay isagoo ah liraciyatihi mas-uuliyadda dadka uu ka ahaa ku khiyaanay ilaa haddii uu jiro xarama allahu calayhi aljanna ilaahay jannada waa ka xarimay muttafaqun calayhi nacam dee hadduu gaal yahayna jannada waaba ka xaaraanba haddaynan gaalnimo ah, uusan gaal ahaynna oo muslim iyo islaamnimada uunan ka bixinna riwaayo kale waxay tilmaamaysaa ilaa lam yadkhul macahum aljanna jannada lama gelayo dadkaas marka in la ciqaabaayo mucarad lilcuquuba u yahay hadduu doonana ilahay waa ciqaab hadduu doonana waxaa weeyaan marka eh, haddii uu marka sidaas yahay haddii uu gaal yahayna de waaba ka xaaraam haddii muslim uu yahayna dadka hore u gelaayo iyo kale iyo kamid noqon maayo cuquuba iyo wax lamida ayuu yani mudanaya ayb wa fii riwaayatin falam yaxudhaa aan ku ilaalinin binusxihi khayr miiriddiisa aan ku ilaalinin lam yajid raa'ixata aljanna jannada carafteeda heli maayo xadiidkan sabab sabab ayuu lahaayo ninkan macqil macqil bin yasaar saxaabigan la yiraahdo xadiidkan wuxuu u sheegay mar uu dhiman rabay ayuu wuxuu u sheegay cubaydullahi bni ziyaad cubaydullahi bni ziyaadna xasanulbasri sida uu sheegay wuxuu ahaa nin safiih ah ciraaq madax ka ahaa ciraaq ayuu madax ka ahaa marka eh, marna min qibal mucaawiya uga ahaa laakiin nin wuxuu ahaa isagu aad u qaab daran buu ahaa cubaydullah ibni ziyaadka oo yacni doqon ah safiih ah oo haddana safaak ah nacam oo dhiig daadis badanoo dad laysmo badanoo ahaa waana caa-id ibnu camar ninku inta u yimido oo yiri waaye eh, ey bunaya waa u keeni doonaa ina shara ricaa'i alxudama dadka yacni madaxa wax loo dhiibay kuwa wax baabi-iyo ayaa ugu shar badane nebiga saasaan ka maqlaye iska ilaaliyo yidhi inaad ka mid noqoto kuwaas markaasuu wuxuu yidhi ijlis war iska fariiso yidhi inamaa anta min nukhaalati asxaabi moxamed moxamed asxaabtiisa buunshahoodaa tahay yidhi nacam waxaa tahay adiga ma lahan yidhi markaasuu wuxuu yidhi wahal kaanat lahum nukhaalatun xilligoodii saxaabada buunsho maba lahaynu yidhi nacam inamaa kaanat inukhaalatu fii gayrihim waman bacdahum buunshada dadkii ka dambeeyey waayu yiri iyo keyrkood nacam hama iyaga dad xul oo soocanay ahay ayb macqil marka ninkaas cubaydullahi bni ziyaad ay u tegey markaas wuxuu ku yidhi xadiidkanba u sheegay markaas wuxuu yidhi alaa kunta xadahtanii haada qabla alyawm warniyo wuxuu yidhi xadiidkan markaad maanta ii sheegayso maxaa mar hore iigu sheegi weysa buu yiri nacam macqil markau dhimo rabayona u sheega maogtaha markaasuu wuxuu yidhi lam akun liuxadithaka ma waxa uu yidhi hadda ka hor maba ahayn inaan kuu sheego yii nacam marka culammada waxay yidhahdeen sababku waxay tahay wuxuu ka baqay inuu dilo nacam inuu dilow ka baqay marka waxaan awooddiisu haddaynan ahaynna markan dambena wuxuu u sheegay yacni cilmigan amaa wax maqlay hadda nebiga ka maqlay amaynan jirin oo hadhow cilmigii aada qarisaa buu is marka ugu dambeysa ku tuuray marka nacam ayb dabaraani isaga wuxuu wariyey cabdullahi ibni muqafal xadiidkan oo kale isaguna keenay ayaa cubaydullahi ibni ziyaad usoo galay maalin markaas wuxuu ku yidhi war wuxuu yidhi waxaan wuxuu ku yidhi intuu usoo galayba wuxuu ku yidhi intahi war ka reebtoonaw camaa araaka tasnac war waxaan aada samaynaysa iska daa oo ka reebtoonaw buu yidhi markaasuu yidhi wamaa anta wadaaka buu yidhi marka cubaydullahi ibni ziyaad oo oh, adiga maxaa tahay yiri nacam waxa aan sameynaya adiga maxaa kaa galay yiri nacam markaasuu xasanulbasri waxa uu yidhi masaajidka isaga soo baxay marka cabdullahi ibni muqafal markaasaan u nimid markaas waxaan ku niri buu yidhi maa kunta tasnacu bikalaami hada safiih calaa ru'uusi innaas ninkan doqonka ee yacni dhiigyacabka ah maxaad yacni waxa uu yidhi dadka hortooda aada ugu qaylinaysaa waxaan aa ugu sheegaysaa kan hadalkiisa maxaa kuu geeyay buu yidhi safiihan nacam yacni inuu khatar ku geliyaa dhici kartee markaasuu markaasuu waxa uu yidhi marka waxaan ka baqay buu yidhi cilmi agtayda yaallo oo nebiga ka xifdiyo oonan maqal oo yacni aanan gaarsiinin hadhow in laygu ciqaabaan ka baqay marka eh, waxaan jeclaystay buu yidhi inaanan dhimanin ilaa aan ninkan dadka hortooda aan uga maqashiiyo yani xadiidkan nabiga caleyhi isalaatu wassalaam marka dadka yani walaatu lumuurka asalku ama sida qaalibka waxaa weeyaan in gooni loogu naseexeeyo si aynan dadna u dhibin ama yacni aynan u keenin rifqina in loogu naseexeeyo asalku iska saas lakin waxaa dhici karto limaslaxatin iqtadad inuu u yeelay saxaabigan sidaan maxaa yale axaadiistaas soo aroortay si sir ah in loogu naseexeeyo axaadiid xoogaa ah baa soo aroortay ibnu abi caasim kitaabu sunna uu ku sheegayo calaa kullin xadiidkan marka saasuu ku yimid wafii riwaayatin falam yaxudha binusxihi lam yajid raa'ixata aljanna wafii riwaayatin limuslimin maa min amiirin yeli umuura almuslimiin amiir ma jiro muslimiinta arrimahooda maamulo huma laa yajhadu lahum aan u dadaalaynin yani huma laa yajhadu aan noogeynin lahum iyaga aan u daalaynin yani iyaga maslaxadooda aan ku daalaynin nacam ayb wayansaxu lahum aan u naseexeyneynin ilaa lam yadkhul macahum ljanna jannada lama galo marka yacni nusxiga ka daran yacni nusxi la-aanta ka daran maxay tahay dadkii muslimiinta in lagala dagaalamaba diinkoodiiba nacam waa islaam uu sheeganayaa waa yacni waxaa weeyaan dad muslimiin u rabaa u xukumaa wuxuu kala dagaalamayaa islaamnimadiiba nacam yacni waxaa laga hadlaa de waxay tahay niman yacni aan islaamnimadii gooni ugala dagaalamayn laakiin dadkii dhibaayo waay waxa laga hadlaya nacam laakiin famaa baaluka markuu inta dadkiina dhibo islaamnimadoodiina markaas uu u diidan yahay nacam oo qofka yacnii uu in allaale xooggiisa iyo awooddiisa iyo waxuu xoolo haysto iyo hubka uu haysto haweenka qoryaha iyo caanaha iibiyo canshuurtooda laga soo gaday ayuu waxaa weeyaan nin diin akrinaa unbuu raadsanaa bis nacam nin diin akrinaa keliya unbuu u wataa nacam marka nas'al allaha salaama waxaasoo kale marka khayr ma laha wabillahi towfiiq wsala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wasaxbi wasalam